falaa takhaafuuhuma ka baqinina owliyada shaydaan wakhaafuuni aniga iga in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaysan rasuulkan idiin soo diray iyo waxa uu idiin sheegay oo ah allah inuu idiin gargaarayo iyo ilaah inuu awoodo gargaarkaas haddaad rumaysan tihiin ha ka baqanina awliyada shaydaanka eh anigayga baqa marka khoofkana waxaan idhi saddex weeye khoofka koowaad waa khoofka dabiiciga ahoo asbaab oo cadow uu wax kugu yeeli karo cadow haysta asbaabu wax kugu yeeli karo waxaad iskaga dafcidana aadanayd inaad ka baqdo ama bahal oo dhibaato ku gaarsiin kara waxaad iskaga dafcidana aadanayso inaad ka baqdo waa iska khawfu abiici kaas dembina ma ahan khawfka labaadna waa qofku inuu shay waajiba ka tago ama wax xaaraana uu sameeyo asagoo aan ikraa xaalkiisu gaadhsiisnayn dawr ka oo ka baqaa markaasuu nuuc daacadii ka miduu ka tegaa oo aan gaalnimo gaadhsiisnayn ama shay macaasiyuu samaynaa asagoo dadkaas ka hibaysanaya dadkuna ma aysan qasbinoo ikraah ma ahan marka waa xaaraan nuuc shirkiina way iska soo gela ilaa macaasidoo dhan ayaa soo gasha kufriga shucabkiisa oo dhammaan macaasidoo dhan waa min shucab اlkufri nuucna waxa weeyaan waa khoofka allah keligiis in laga baqo ay toon cid kale in laga baqa bannaanayn haddii cid kale laga baqana shirkigay noqon waa khawfu siri asbaabtii daahirka ayd adoon u jeedin inaad axadkan ka baqdo adoo isleh dhibaatuu ku gaarsiin karaa maxaa yeelay maamul ayuu koonkii ku maamul koonka ku marka adoon asbaab daahira u jeedin inaad ka baqdo taas allaha iskale cid kaleeta inaad ka baqdaana waa shirki iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala allah waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana innamaa wax kale maaha yacmuru waxaa camira masaajid allah allah masaajidiisa man qof ayaa camira aamana rumeeyey bilaahi allah iyo walyowmi maalinka alaakhiri oo dambeeya cidda kale hadday wax ku tukadaan amay qur-aan ku akhristaan hadda qofkan ilaahayba rumaysnayn oo aan muslim ahayn la dhihi maayo masaajiday camireen gaaladii caddadu waa xaji jireen xoolay qali jireen masaajidka way imaan jireen weliba masaajidda ugu fadliga badanee xaramka ay imaan jireen marka taasu tixgelin ilaahay agtiisa kama leh beyd allena ma aysan amirina laleeyahy beyd alle waxaa amira oo kaliya qof iimaan leh sababtoo qofka iimaan kale ayaa cibaadada uu sameeyaa tixgelineeda ilahay agtiisa ee qofku hadduusan muumin ahayn cibaadadiisu wax qiimaa kamale ilahay agtiisa inamaa wax kalena yacmuru waxaa amira masaajid allah ilaahay masaajidiisa man qof aamana rumeeyey bilaahi allah iyo walyowmi maalinka alaakhiri oo dambeeya wa aqaama salaata salaadana oogay wa aata sakaata sakada siiyey walam yaksha aan ka baqin ila allah allah maan cid kale aan ka baqin kaas ayaa camira beyt ilaahay marka maxalshaydku waxay tahay beytka alla waxaa camira qof allah keligiis ka baqa oo qowfkaas la sheegayaana waa qowfu tacdiim weeye sida shaarixa uu ka soo raray ibnu cadiya yuriidu khashyata tacdiim walcibaada cabsida laga hadlayaa waxay tahay waa cabsida weynaynta iyo cibaadada iyo daacada ku dheehan sababto wuxuu ihi walaa maxaalata ana alinsaana yaksha almaxaadiir adunyawiya waxaan shaki ku jirin insaanku waxyaalaha khatarta adduunyada waa ka baqa oo asbaab dhibaato uu ku gaarsiin karo shay leh waa ka baqa shirkina maahan laakiin waxaa laga hadlayaa in shay asbaab daahir oo dhibaato kugu gaarsiiyo aan lahayn inaad ka baqdo oo allaahna aan ahayn kaasaa ah kaasaa shirki ah marka allah cid aan ahayn dadkan ka baqin dadkaasa ilaahay ammaanay kuna tilmaamay beydka le inay camiraan iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala yaa waa sarreeyaaho ilah wuxuu idhi subxaana wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man gabal yaquulu leh aamanaa waa rumayna bilaah allah iimaanna qalbigooda ma gelin dad aan qalbigooda iimaan dhab u gelin oo afka baarkiisa iimaanku ka yahay ayaa jiru ilahay leeyihi oo afka ka yidhaahda allahaan rumaynay ila wuxuu ihi subxaana faidaa udiya marka la dhibo filaahi ilaahay dartiisa lagu dhibo diinkiyaa lagu dhibaa tawxiidkiyaa lagu dhibaa sunnadiyaa lagu dhibaa daacada ilaahay baa lagu dhibaa dadka daalimiinta qofka ilaahay caabda way dhibaan markii la dhibo oo diinki ilaahay lagu dhibo ilaa wuxuu yidhi subxaana jacala wuxuu ka dhigaa fitnata naasi dadka imtixaankooda waa imtixaan dhibkaas dadku ay dhibayaan waa imtixaan marka imtixaankaas dadka ayuu wuxuu ka dhigaa ka cadaabillaah ilaahay cadaabkiisii oo kale ilaa dadka mu'miniinta allah cadaabkiisay ka baqaan markay cadaabka alle ka baqaan waxay sameeyaan wixii alla amray si ay cadaabka uga badbaadaan waxayna ka fogaadaan wax alla wixii alla diiday si ay cadaabka ilaahay uga badbaadaan dad waxaa jira marka afka daarkiisa iimaanka ka sheegana oo markii banu aadan lagu sallido mar haddaad iimaan sheegato imtiaana imaana imtixaana imaana markii la imtixaano uu dadkii wuxuu uga baqaa sida cadaabka alle looga baqi jiray ayagiiyuu marka addeeci xumaanti ay faraayeen iyo wanaagga ay u diidaayeenu ka yeelahu ku raaca sida ilaahay dadka ka baqaya cadaabkiisa ay ilaahay u adeecaan oo wuxuu amray u sameeyaan wuxuu ka reeban uga hara waa kasaaray midkaas waa qof kasaaray imtixaankiina waa ku dhacay ilaahay sunnadiisayna ku dareersatay marba ilaah markuu rasuul soo diro qofku waa labo inuu yidhaahdo waar rumeeyey iyo inuu yidhahdo ma rumayn labadaasay noqotaa qof alla qofka yidhahda rasuulka allaan rumeeyey kitaabka allaan rumeeyey qofka yidhaahda qofkaas waa la imtixaana imtixaanaa ku imaana qofka aan rususha ilaahay rumayn oo acdaada rususha u ah ilaahay cadowga ku ah diinkiisa cadowga ku ah dadkaasaa dhiba waa qasab inay dhibaan marka ay dhibaan marka markaasaa dadkii kala baxayaan qof iimaanku uu run ka yahay oo ku sabra iimaankiisa qofkaas iimaanku runta ka yahay ku sabraa xoogaa dhibuhu dareen waa la aflagaaday waa la caayin waa la dicaayaday adduunyadiisaa dhibaato loo geysan naftiisa in la dhibaa laakiin adduunkana asagaa ciribta iyo nusrada iskale aakhirana jannada aluudaya qofkaas sabra laakiin dhib waada dhowin marka hore waa lagu imtixaani oo madba qofku hadduu xaqa qaato kuwa aan xaqa ogolayn waa dhibaya waa dhibaya qofna iimaanka afka daarkiisuu ahaaye mar alla marka la dhibo markaasuu fashilma markaasuu wuxuu u arkaa dadkan dhibkoodu inuu arrin khatara yahay oon la taxamuli karin oo loo dulqaadan karin ayagiiu adeeci dhibka way ka daynayaan maalmo laakiin kadib isla ayagu waa ihaanaysanayaan maxaa yeel inuu mabdalaaweyaha caddaatay ayagaada ilaahay ku salliday adduunka sharaf kuma yeesho aakhirana cadaab alluulay kaas qofka asagu aan iimaankaba afka ka sheegane gaalnimadiisa caddaysta maalmaha hore inuu iska ladnaadaa dhacdoon la imtixaanin laakiin asna ciqaabka alle markuu ku bilowdo adduun ha ahaado ama aakira ha ahaadee kama joogsado mid daa'im uu leey ah, ciqaab daa'ima in allaha la yumlin liaalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu uu yihi nabiga sal اlahu alay waslam xadii saxiixayn daalimka alla waa u suga ayaanta koowaad waa loo kaadina ayaan markuu wado markii alla ugu talagalayuu qabanaa laakiin cadaab daa'ima ha u dambeeya isagana sidaas darteeda horta qof walbaaba dhib waa dareemi banu aadan qofka oo adduunkan lagu abuuray dhib waa dareemi laakiin oo imtixaan maalmo ah iyo dhib joogtaa kala dooro adunka iimaanka markaad qaadato diinkaagana ka run sheegto waxaa xaqiiqo ah dhib waad la kulmi oo dadkaas aan diintu dhabka ka ahayn amaan diinba sheegaynoo gaaladaa dhibaa kaala kulmi qowl ha kugu dhigeen ficil ha kugu dhigeen waa ku dhigaya laakiin laba shayga ballan ilaahay ah nusro inaad hesho ilaahay kaaga gargaaro haddaad daacadtoo toosan tahay iyo jannadii alle iyo raalliaanshadiisa oo daa'im ah ciribtiiaad leedahay haddii laakiin aad fashilanto waxa waya adduun iyo aakhiro waad kasaartay khasir addunya wاlaakhira dalika huwa alkhusraan اmubiin can abi saciidin اkhudri radi allahu canhu marfuuca abi saciidin اkhudri radi allahu canhu waxaa laga wariyey marfuucan iyadoo nabiga loo kor yeelaya ina min ضacfi اlyaqiini yaqiinta daciifnimadeeda waxaa ka mid ah macnaha tawakulka iyo tala saarashada rabbi la tala saarto inay daciiftay waxaa ka mid ah an turdiya naasa dadka inaad ku raalli garaydo bisakhat illahi ilaahay caradiisa waxaad samaynaya wax ilaahay kuugu carooday maxaadna u samaynaya dadku raalli ha kaa noqdeen daciifnimaday ka mid qofka iimaankiisa iyo tawakulkiisii daciifay wey inaad adiga samaydo waxaad dadka ku raalli garaynaydo wixiina waa wax ilaahay ka canoonayo dad xumaan samaynaaba u imaan ayagiiaad ka xishoonay oo is leedaha hadde haddaad la samayn diiddo indhaha ku wada arkaya markaasaad xumaantii la samayna dad daacadii ilaahay ka tegayaad arki markaas isleedaha haddaad daacadii alla aado waxa un dadkan indhahooda dhamaa kugu soo jeesanaya ma ujeedaa marka waxay tusaydaa iimaankaagi tawakulkaagi tala saaradkaadu inuu daciif yahy waxaa ka mid a in yaqiintu daciiftay qofka wa an taxmadahum dadka inaad ku ammaanto calaa risqillaah ilaahay risqiga uu ku siiyey ood u aragto ayagu inay ku siiyeen waxaa ka mida wa an tadumahum inaad dadka ku eedaydo ku dhaleecaydo calaa maa lam yu'tika ina risq allaah ilaahay risqigiisa laa yajuruhu sooma jiido xirsu xariisin qof dadaala dadaalkiis ma soo jiido mid dadaalo dadaalkiis risqiga ma soo jiido walaa yarudduhu risqiga ilaahayna ma celiyo karaahiyatu kaarihin mid nabcaado risqiga kula neceb nacaybkiisu ma celiyo risqiga ilaahay kaama celi karo xadiiskaas dawadaa wakti iyo sharax iskaga bixi mayno waa xadiis daciifa mana sugna shaarixaa wuxuu ku yidhi abunucaym ayaa wariyey fi lxilya bayhaqina waa wariyey wuxuuna ku cileeyey moxamed ibnu marwaana sudiy ninkaasaa ku jira wa qaala daciif ninkaas ayaa ku jira welina xaafid ibnu xajar taqriiru taadiibka wuxuu yidhi muttahamun bilkadib waa dacfi daran weeye muttaham weeye bilkadib waa dacfi aad u daran keligiisa marka ku filan waxaa ku jira caطiyat اlkhawfi xaafidu dahabi dacafada ayuu ku daray waa daciif culmo kalena waa ku dareen muusa ibnu bilaal asdi wuxuu yidhi saaqid saaqid weliba wuxuu yidhi saaqitun daciif sida miisaan اlictidaalka ku sugan marka xadiiskaasu ma sugna wa can caaishaةa radi allahu canha ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu yidhi man iltamasa qofkii dalba ridallaa ilaahay raalli ahaanshadiisa ilaahay raalli ahaanshadiisa qofkii dalba bisakati naasi dadka cadadoodana ku dalba xadiiskan bal fiiri ilaahay raalli ahaanshadiisa qofka dalba kuna dalba dadka cadhadooda maxaa loola jeedaa waxaad samaynaydaa waxa ilaahay jecel yahay ilaahay ku amray taasaad samaynayda dadkuna ay necab yihiin oo ay kugu nacayaan dadku taasaad samaynayda qofka sidaas yeela radia allaahu canhu ilaahay raalliyu ka noqdaa wa ardaa canhu naasa dadkana asaa ka raalli gareey marka aad samaydo waxa alla jecel yahay dadkuna necab yihiin ilaah raalliyu kaa noqon qulubta addoommadana asagaa xukumee ilaah kaa raalli garayna addoommada ilaahay raalli ahaanshaha qulubtooda kuu gelinaana waa addoommada fiican addoommada wanaagsan wey ee addoommada xunxunu ku jeclaamayaan sooma jeedin wamarintamasa qofkii dalba riba naasi dadka raalli ahaanshadooda dadku inay ka raalli noqdaan qofkii dalba bisakadillaah ilaahay caradiisa ku dalba oo waa maxay wuxuu samaynaa wax ilaahay diiday muxuu samaynaa dadku ha kaa raalli noqdeen wax ilaahay diiday xaaraan ah sharcigu diiday islaamkuu samaynaa wuxuu u samaynayaa dadku ha ku jeclaadeen dadku ha ku jeclaadeen ama wuxuu ka tegayaa daacadii ilaahay amray wuxuu uga tegayaa dadku ha ku jeclaadeen wax ilaahay diiday uu dadkii ku raalligarayna dadkii ku raalligarayna qofka nuucaasana sakita allaahu calayhi alla way u caroodaa care alla ku dhacday care alla ku dhacda qofkaas ilaahay baa u carooda wa askhada calayhi nnaasa dad kale ilaahay cari u geliya dad kale ilahay car ila quluubta allah iskale muminiinta nebcaan kuwa uu isku jeclaysiinayo laftirkooduna jacaylka helima daad waxa wey isku daydo ilaahay wuxuu diiday inaad dad ku raalli garaydo gaaladii ha ku jeclaataa isleeda markaasaad waxaad samayneen wax ilaahay diiday wixii ilaahay weyna amrayna waa ka fogaaneen si gaalada kuu jeclaato waxaad samaynayaa wax ilaahay diiday si faasiqiinta iyo ahlubidca kuu jeclaadaan waxaad ogaanayda caro alla way kugu dhacdo alla wuu ku nebcaan ilaahayna quluubta wuxuu kuu gelinayo cado gaalka laftirkiisu waa ku dareema inaad nacasta maadaama diinkaagii aad ka tanaasushay oo isaga dartiis aad uga tanaasushay wax qiimaa kuu yeelima kabta uu sito agtiisa ugama ficnaanayso ah, hadda waa gaalka ah, gaalka laftirkiisa asileed kaa noqdo kabta uu sito agtiisa ugama qiimo badli maxaa yeelay haybad malihid alla haybadda kaa qaaday maadaama diinkaagii aad uga tagta isaga dartiisa faasiqa agtiisa wax qiimaa kama lihid ah, nin faasiqaha laga sheegay inta jirkado yidhi war culummaha la ii doonay qur-aan igu akrida markaasaa la shiikhedow shiikhedan igu akri maa tiraadi ah, mid ay saaxiib yihiin oo shiik ah oo aad wax u yaqaan weliba shiikhedow maa tiraadi uga gadusha sheekh hebel diin maha isulidiinka anaa ka gatay xoogaa ayaan siiya markaasuu baailka iskaga hadlay baailka aan wado isagaaba xayisiiyo ah, marka kaas culummo maahan anaa ka gaday diinna xan kuma hayee culummo ii soo raadiyo culummaan sheegayaan wey soo ma jeed marka fiiri xataa faasiqii uu ilaahay u caasiyey isaga dartiis faasiqii artiis xataa qiima kama leh gaalkuna waa noocaas oo kale bal waa allah iskale awoodda asaga raalli gare midada kale ahlucilmigu waxay yidhaahdaan rida allah ma'muurun wa maqduud allah inaad raalli garaydo waa lagu amray waana awoodda hayl amarkiisaad qaadanay nahyigiisana ka tegey rida allah ma'muurun wa maqduurun allah inaad raalli garaydo waa wax lays amray waana wax la awoodo warida الnaasi laa ma'muurun walaa maqduud laakiin dadka inaad raalli garaydo mana awoodid lagumana amrin mada awoodid haddaad waxa weyaan xumaan samaydo oo qola raalli kaa noqoto qolo kalea kuu carooni qolada kale haddaad samaydo siday rabaan qolo kalea kuu carooni ilaa dadkii aan isku rabitaan ahayn marka rida الnaasi laa ma'muurun walaa maqduulun mana la isamrino ilahay laguma adoonsan dadka inaan raalli garayno mana la awoodo ah, maxaad awoodaa ha lagu amray ridallah ilaahay inuu raalli kaa noqdo waad awoodaa waa inaa isaga caabud waana lagu amr rawaahu ibnu xibaan ayaa xadiidka wariyo fii saxiixihi waa xadiid saxiix xadiisu fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati ali cimraan aayaddii aali cimraan tafsiirkeeda weeye aayaddii aali cimraan tafsiirkeeda weeye inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaa'ah falaa takhaafuuhum wakhaafuun in kuntum mu'miniina weeye ahaaniyatu masalada labaydhaa tafsiiru aayati bara aayatu bara tafsiirkeeda weeye inamaa yacmuru masaajid allah ahaaliatu masalada saddexaydaa tafsiiru aayati اlcankabuut aayat اlcankabuut tafsiirkeeda weeye wa min annaasi man yaquul aamana biاllah faida udiya fi llahi jacala fitnat annaasi kacdaabi illaah araabicatu masalada afrayda ana alyaqiina yaqiintu yadcufu waa daciifaa wayaqwa xoogna waa yeeshaa tawakulka qofka uu ilaahay kala saarana marna waa ka daciifa marna xoog u yeesha waa xadiidkii abi saciidin ina min dacfi lyaqiin alkhamisatu masalada shanayda calaamatu dacfihi yaqiinta daciifidiisa calaamada lagu garto wa min daalika calaamadda waxaa ka mid ah haadihi alaau saddexdan saddexdaana ka mid a ah, an turdiya annaasa bisakhat illaah wa an taxmadahum calaa risqi illaah wa an tadumahum calaa maa lam yu'tika allah saddexdaasaa ka mid a ah calaamadda lagu garto asadisatu masalada lixaydaa anna ikhlaasa alkhawfi cabsida in loo barax tiro lilaahi allah min alfaraa'idi waajibyaalkay ka mid tahay falaa takhaafuuhum wakhaafuni iga baqa waa amar wاlmru yaqtadi اlwujuub waajibyaalkay ka mid tahay ilahay in laga baqa waa amar ilaaha amray asaabicatu masalada toddobaydaa dikru hawaabi man qof ajarkiisa weeyaan facalahu sameeya qofka cabsidiisa ilaahay ku gaar yeela ajarka uu helayo weeye man iltamasa rida allah bisakط الnaasi radia allaahu canhu waarضى canhu الnaas awaab weyn wey awaab weyn wey aaamiratu masalada sideedayda dikru ciqaabi man qof ciqaabkiisa in la sheegay wey tarakaw ka taga ilaahay cabsidiisa ciqaab weynaa ku dhacaya cali allah ku dhacayda waman iltamasa rida naasi bisakhat illaah sakita allaahu calayhi wa asqata calayhi naas waa ciqaab ciqaabkii halkaas waa kan lagu sheegay baabu qowlillaah haadaa midkaanu baabu qowlillaah allah qownkiisa baabkii ka hadlay wey tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi wacalallaahi alla korkiisaoo kali ah fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaadtiin mu'miniina dad kumaysan nabiga sala allahu calayh wasalam waxa uu la yimid oo idiin sheegay oo allah inuu idiin gargaaraa cadowga idinkaga hiilina ah rabbigiinna uu awoodo waxa uu ballan qaaday inuu oofiyo haddaad saas rumaysantihiin rabbi tala saarta wa calalaahi ilaahay korkiisaoo kaliya fatawakalow tala saarta alla keliya korkiisa cid kale ha tala saaranina isku halleeyo ku tiirsada asaga isku halleeya waa waajib marka waa amar waana in asaga lagu kaliya eelo tala saarata waa goorma in kuntum haddaad tihiin muminiina waa haddaad haddaad muminiin tihiin oo aad rumaysan tihiin nabigiina sal اlahu alيه wasalam waxa uu idiin sheegay oo ah alla isaga idiin gargaara oo cadowgiina idinka guulayna waxaas uu rasuulku idiin sheegay dad rumaysan tihiin oo aad rumaysan tihiin allah inuu awoodo gargaarkaas nabigu sheegay inuu idiin fuliyo daad rumaysan tihiin in allah idiin oofi karo waxa uu ballan qaaday ku kala soonaado ilahay tala saarta iyo wa qowli ilaahi qawlkiisa ilaa uu yidhi subxaana innamaa wax kale ma ahan almu'minuuna mu'miniintu aladiina waa dadka idaa dukira allaahu allaah marka la sheego oo ilaahay la xasuusiyo wajilad ay baqdo quluubuhum qalbiyaalkooda muminiintu waa kuwaas oo kali ah muminiin cid kale ma ahan muminiinta kaamilka uu yahay iimaankooda muminiinta oo iimaankoodu kaamilka uu yahay oo kamaalkii waajibka ahaa qulubtooda laga helay acmaashooda laga helay oo iimaankoodu kaamilka uu yahay waa dadka allah marka la quso qulubtoodu ay baqdo inamaa wax kale maahan almu'minuun mu'miniinta iimaankoodu kaamilka yahay aladiina waa kuwa idaa dukira allaahu allah marka la sheego oo la xuso wejilad ay baqdo qulubuhum qalbiyaalkooda waidaa tuliyad haddii lagu aqriyo calayhim korkooda aayaatu ilaahay aayaadkiisana zaadathum mu'miniintaas aayaadku waxay u siyaadiyaan iimaanan iimaanay u siyaadiyaan wa calaa rabbihim rabbigooda keliya korkiisa ayna yatawakaluuna tala saartaan saas darteeda caqiidada ahlusunna waljamaaca waxay tahay caqiidada ahlusunna waljamaaca waxay tahay aliimaamu yaziidu wayanqus iimaanku waa siyaadaa waana nuqsaamaa aayaddan iyo aayaadka kale oo macnahaas tusayay u deliishadeen alimaamu yaziidu biaaca iimaanku waa siyaadaa daacadu ku siyaadaa wayanqusu bilmacsiya macaasidana waa ku nuqsaamaa iimaanku daacada alluu ku siyaadaa wuxuuna ku nuqsaamaa macaasida alimaamu yaziidu wayanqus wa huwa qowlu wa camal waana qowlka qalbiga iyo qowlka carabka waa camalka qalbiga iyo camalka jawaarixda marka iimaanku cinda ahlisunna waa sidaas tawakulkuna iimaankaasuu ka mid yahay ahlusunna waljamaacana ijmaacay ku soo naqliyeen iimaanka inuu yahay qowlka carabka looga hadlo iyo qalbiga rumaynta laga rumeeyo iyo daacaadka xibnaha laga sameeyo saddexdaasoo laysku daray ah iimaan la yidhaahda sida abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabuliimaan ijmaaca ugu soo naqliyey lalakaa'ina sharxu usuuli ictiqaadi ahlisunna waljamaaca uu ku soo naqliyey ijmaac oo imaamu shaafici uu ka soo naqliyey imaamu axmed sidoo kale dhammaan culummadaas ijmaacaaday ku soo naqliyeen in iimaanku uu yahay qowl iyo camal qowlka waxaa loola jeeda qowlulqalbi iyo qowlulisaan camalkana waxaa loola jeeda camalulqalbi iyo camalujawaarix marka saddexda laysku dara iimaan ah acmaasha qalbiga acmaasha carabka acmaasha xibnaha kulligood oo laysku daray qowlka qalbiga iyo qowlka carabka waxaasoo dhan oo laysku daray ah iimaan welibaad saas daraaddeeda dhammaan daacaadka ilaahay lagu caabudaa dhammaantood iimaankay ka midihi dhammaan macaasida in ilaahay dartiis looga tagaa ka tegidaaskuna iimaankay ka midta iimaankay ka midta tawakulkaana ka midta wa iyo ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana baabu qowlilaahi tacaala ay ku cadfan ee maaha wa qowluhu iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi yaa ayuha nabiyu nabiganow xasbuka midka adiga kugu filano allaahu wa allah waman qofna asaga ilaahay ku filan itabacaka ku raacay min almuminiina xaalo ay yihiin minta marka waxaad ka dhigtaa bayaaniya haddaad mu'miniinta ku riddo mu'miniinta nebi moxamed raacay yaa ayuha nabiyu waman itabacaka ah mantaas laba icraabood ay mufasiriintu ku baneeyeen icraabka koobaad wuxuu yahay in lagu cadfo lafduljalaalaha allah in lagu cadfo macnuhu markaas wuxuu noqonaa yaa ayuha nebiyu nabigaanow xasbuka midka kugu filan allahu waa allah iyo waman itabacaka dadka ku raacay min almuminiina xaalayyihiin allah iyo muminiinta ku raacaa kugu filan saasuu noqona manta waxaa lagu cadfin kaafta majhuuradaho mudaaf ilayhiga xasbuka kaaftaasaa lagu cadfaa oo mudaaf ilayhiga markaasna macnuu wuxuu noqonaa yaa ayuha nebiyu nabigaanow xasbuka adiga midka kugu filan allaahu wa allah weeye waman dadna allah ku filan itabacaka ku raacay min almuminiin xaalayihiin adigaya inta ku raacdaba allah kugu filan macnahaas dambaana sawaab ah macnaha kaleeta sawaab ma ahan sharaxa calaamة بن اqayim raximah الlah inuu yidhi allaahu waxdahu kaafiika allah keligiis kugu filan maahan alla iyo muminiinta kuraacdaa kugu filan wakaafii atbaacika kuwa ku raacayna allah ku filan falaa taxtaajuuna macahu ilaa xadin allah la jirkiisa cid kale uma baahnidin cid kaloo ilaahay gacan siida oo iyaguna idiin gargaara uma baahnidin allah idinku filan adiga wa hada ikhtiyaaru shaykh اislam ibnu taymiya raximah اllah wa qiila almacnaa xasbuka allahu wa xasbuka almu'minuuna allah iyo muminiinta kugu filan waa la yidhi qiilkaas waa la sheegay qaala bnu اlqayim raximah اllah wa hada khaطأun maxdun waa gef oo baraxla in la yidhahdo allah iyo muminiinta kugu filan sababtoo ah dhammaan qur'aanka meelaha xasbigu uga soo arooray middaan maahane inta kale waa laysla ogolaya allah in loo kala yeelo oo xasbiga alla keligiisa loo kala yeela isagaa kugu filana la yidhah ee lama yidhah alla iyo hebela kugu filan lama yidhaah mana banaana aayadda macnahaas kale in lagu xambaaraa maxaa yeele fa ina alxasba wاlkifaayata lilaahi waxdahu katawakul wاtaqwa wاlcibaada sida tala saarashada iyo taqwada iyo cibaadada alla loogu kala yeelay aayadaha kale sidaasay tusayaan fiiri aayadda suuraة اlanfaal oo kale wain yuriiduu an yakdacuuka faina xasbaka allah hadday gaaladu dhagal kula doonaan allaha kugu filan keligiisa laga dhig markaas kadib alle wuxu uhi huwa alleh alladii ayadaka binasri wa bilmuminiina ilaahay waa midka kugu ayiday gargaarkiisa iyo muminiinta xasbigii allah loo kali yeelay ta'yiidkiina muminiinta lagu dara muminiintu waa ayidaya nabiga ama kaafi alla ah ta'yiidkii waxaa la idha allaha ku ayidaa oo gargaarkiisa kugu ayidaa muminiintaa ku ayidaa gargaarkiisa iyo muminiinta labadaasay kugu ayida saasaa la yidhi waxaa la mid ah aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna اllah wanicma اlwakiil fiiri muminiintu waxay yidhaahdeen nabi maxamed iyo muminiintii la socotay xasbuna اllah allah nagu filan wa nicma اlwakiil mid la taa saarta alla u nimcaleh ma dhihin xasbuna اllah warasuuluh ma dhihin xasbuna اllah warasuul muminiintu ma dhihin ee waxay dhahdaan xasbuna allah alla u kali yeeleen waxaa lamida ah ilaahay qowlkiisa ilaa u yidhi waxay yidhaahdeen muminiintu xasbuna allah min fadlihi wa rasuuluhu allaha nagu filan xasbigii loo kali yeelay allah siismadiina allah iyo rasuulkiisa aan waxna sii doona yidhahdeen oo siismadii siismadii iitaagii allah iyo rasuula isku cadfay laakiin xasbigii allah keligiisa u daayey marka xasbiga alle keligiisa loo daayaa oo cid kale laguma cadfo sidaasaa sawaabkeeda iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi waman yatawakal qofka tala saarta cala allaahi allah fa huwa xasbuhu waa kaafigiisa qofka allah tala saarta allah ku filan cid kale uma baahna can ibni cabbaasin qaal xasbuna allahu wa nicma alwakiilu jumladaas intaas xasbuna allah wa nicma alwakiilu qaalahaa waxaa yidhi ibraahim nebi ibraahim calayhi salaam nebi ibraahimaa yidhi nebi ibraahim ayaa yidhi goormuu yidhi xiina ulqiya fi naari markii dabka lagu tuuray markii dabka lagu tuuray nebi ibraahim wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil wa qaalahaa kelimadaas waxaa yidhi muxamadun sala allahu calayh wasalam xiina qaaluu markay gaala yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum ciidamay idiin soo jamciyeen fakshawhum ka baqa fazaadahum qowlkaas wuxuu siyaadiyey iimaana rawaahu bukhaariya wariyey kelimadan ah xasbuna allah wa nicma alwakiil waa kelimad weyn dhammaan xaaladaha khatartaana saasaa la yidhaahdaa mar alla marka lagu sheego khatar cadow waa melhibla ku kulmay culaysaa jira marba hadday dhegtaada ku soo dhacdo kelmaddan yaan carabkaagu sheegi xasbuna allah wa nicma alwakiil saas dheh nebi ibraahim markii dabka saas loogu ridayey ayuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil alla kaafigaygaa axad waa tala saarta allah u nimcale nebi moxamed sala allahu calay wasalam markii la yidhi gaala wa isbahaysatay isbahaysiyaa la soo socda oo doonaya inuu inin ciingooyo wuxuu yidhi xasbuna allah wanima wakiil ilaahbaa kaafigeenaa axad la tala saabtan isagoo nimcale ilahayna waa ka kaafiye gaalada nabi markuu yidhi dabkii baraxu noqdo qaboobuu noqdo macnaha aan qabownimona welibaa wax ku yeelay kulayna haba sheegi nabadgeli qulnaa ya naar kunii wasalaaman calaa ibraahim qabow u noqdo marka kelimadaas carabku yuu kaa sheegin xaaladda khatarta qaara waxay yidhaahdeen nebi ibraahim marka dabka lagu tuuray malaku jibriil a u soo muuqday markaasuu yidhi haye maxaad i weydiisaydaan kuu qabta markaasuu yidhi amaa anta fala adiga miya maya adiga wax aan kaa raba lama arko markaasuu waaye ilaahayna markaasuu ilaahayna waa ogyahay waxba weydiinma isagaa iiga ogaal badan waa been Ah, waa been waa kana ilaahayuu bari xasbuna allah wanima wakiil uu yii mideeda kale allah inuuna og yahay isagoo og sownama amri in la baryo udcuunii astajib lakum waaba amar be waa waajib in la baryaa salaad kasta ilahay hortiisaan taaganna oon leenahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraat almustaqiim ilahay jidka toosan nugu alla markuuna amrayu le ituuba waa noo jeeda soo maaha sax maaha marka inaad tira anuu alla tuuma waa ii jeeda sax maaha nab ilaahina ma dheh waa been mana sugna warkaas ma sugna waa israa'iiliyaad ah. allah waa kuu jeedaa laakiin isagoo kuu jeedu ku amra inaad barido idcuunii astajib lakum markaa sax maaha inaad tirahdo allah waa ii jeeda anugu baryima waxaad tira alla waa ii jeeda waana barya hayla isagoo og inuu kuu jeedo uu ku amray inaad barido fiihi fi baabi baabkana saa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa ana tawakula tala saarashada min alfaraa'idi waajibyaalku ka mid yahy ahaaniyatu mas'alada labayda ah, tawakulku faradyaalku ka mid yahy maxaayle waa lays amray fatawakkaluu wa cala llaahi fatawakkaluu in kuntum muminiin marka faradyaalku ka mid yahy faradyaalka ayuu ka mid yahy wa cala llaahi fatawakkaluu ah allah tala saarta ana tawakula tawakulku min alfaraa'idi faradyaalku ka mid ah. inaad ilaahay ku tiirsato laakiin ogow ilaahay ku tiirsa marka lagu leeyahay ma aha in leeyahay asbaabta ka tag tawakul maaha haddaad asbaabta ka tagto waxaa la rabaa asbaabta la imow ilaahayna tala saaro ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllaah ir wax alla wixii ku dadow ku dadaal ah. xrus calaa maa yanfacuka waxaa ku anfacaya asbaabtaa ku dadaal wastacin bilaah ilaahayna kaalma ka dara asbaabtu kuguma filna waxna kuma qaban kartee labadoodaasa nabigu amr haddaad labadoodii mid ka tagto ilahay ma addeecin asbaabta haddaad tira waa ka tega sax ma waa inaad asbaabta la timaado nabi moxamed sal allahu calayh wasalam yaa rabbi ka tala saara ogaa sayid mutawakiliin yaa waay waa nebi maxamed sal اlahu alay slam inta ilaahay tala saarata nebi maxamedaa ugu sayidsanaa wamaca daalika asbaabta waa la imaan jir dagaalka markuu gelayo birac biraadu gasho jir waa bira laysi furay oo seefta iyo waranka iyo kulli ka celinay saas u gasho jir ta iska tuura ma dhihi jiri ilaahay difaaca igu filan xasbiya allah wanima wakiil ma dhihi jiri ee asbaabta inta qaato uu dhihi jira xasbiya allah wanima wakiil asbaabtiina waa qaadanaa rabbina waa kala saarana dirac laba dirac birabu iska kor gashada nabigu sala allahu alay wasalam asbaabtu la jir rabbiyuu tala saara jiray markaasuu hal sana biilkeedna cidda meel u dhiga jira ma dhihi jirin rabbiaan tala saartay biil mee u dhigma caruur iyo cid ma dhihi jirin waa guursaday si uu ilmo u helo rabbina waa tala saartay marka asbaabta waa inaad la timaadaa hadaad asbaabtii ka tagto tala saarataado kii sharciga hama ah, low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larazaqakum kamaa yarsuqu ayr taqduu khimaasan wa taruuxu biaana nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haddaad rabbi u tala saara lahaydeen tawakul oo dhab ah wey saasuu yidhi ah, tawakul dhaba ah haddaad tala saara lahaydeen wuxuu idiin risaaqi lahaa sida uu shimbilaha u risaaqo saasuu idiin risaaqi lahaa shimbirihii fiil marka asbaabay la imaanayan taqduu khimaasan uu yidhi nabigu sal la shimbirtu way kalaabaa subaxdii ayadoo gaajaysan iyadoo bog laalanoo gaajaysan ayay kalaabaa waa kala haafiiri riskay raadine dhulkay falaaye meeshay gafuurka ku mude maantana waa ordi sababay la imaana wa taruux bidaan galantiina waxay buulkeeda u soo carowdaa ama ii soo hoyataa ayadoo kallidu ka saraydo caloolabuura marka tawakulka dhalcan rabaa midkaas asbaabti la imow soomaalida horena waa yiqiinin ah, tawakulkaas saddex ilaahay waa awoodaa kaama sayeelo ay yidhahda ah, allo guulsan maayo haygablan ilaahay guulsan maayo haygablan ilaah wuu awoodaa ah, maryama ma guursan maryama binti cimraan ilaahayna wiinu siiy soo ma laakiin adiga lagaa yeeli maayo adiga maxaad la diidanta amarkii all iyo amarka rasuulka allow shaqaysa maayo low gaajay tus mar waa istaadayda daad diidayna gacanta taagata soo ma jeedid allow camal fala maayo hay cadaabi ilaahu anuu ku caabudi ma hay cadaabi alla waa awoodaa soo ma wuxuusan awoodin lama arko laakiin kaa yeeli ma maxaa kaa hortaagin macaabudi haddaad jannada ood cadaab ka baqayd saddex alla waa awoodaa kaamase yeela yidhahda waa nuuca marka asbaabtana la imow asbaabtana ha ku tiirsana ilahay ku tiirso saas wey saas darteed asbaab la dagaalan haddaad aragto waa caqiide faasida asbaabta ka taga asbaabta ka taga asbaabta waa caqiide faasid ah waa caqiide faasid ah oo diinka nabiga ka soo horjeeda sala allahu calayh wasalam oo qolooyinka mutasawifada iska leh qaar ka mida ah sidaas idhi jireen waxay dhihi jireen berri qadaha baad meel u dhigato ilahay ma tala saara berri qadaha baad meel u dhigto ilaahayna kuma kalsooni waa caqiid faasida marka ah, nebi mxamed sal اlahu alay slam sanad meel dhigay biil kawar ciddiisa udhigay cidda tawakul uga sarayda ayaa wey nebi mxameda diracdireed gashaday uu isaga dhigayo hub soo ma jeedi yaa waa cidda ka tala saarad badan nebi mxamedaa amray oo yidhi ixbis calaa maa yanfacuka ku dadaal ha waxaa ku anfacaya marka diintii nabiga maaha asbaab la dagaalanka ogow ma ahan diinkii nabiga waa diin kale aaniya masalada labayda anahu tawakulku min shuruudi imaani iimaanka shuruuddiisu ka mid halkuu ka qaatay in kuntum muminiina wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum muminiin daad rumaysantihiin nabiga sala allahu alay wasalam waxa uu idiin sheegayo ah allah idin gargaara haddaad rumaysantihiin ilaahay gargaarkaas inuu furi karo awooda haddaad rumaysantihiin taa saartoo ku kalsoonaada saas weeya ahaaliatu masalada saddexaydaa tafsiiru aayat اanfaal aayaddii suurat اlanfaal ku jirtay tasiirkeeda wey tafsiirkeeda weeye calىa rabbihim yatawakaluun laba aayadoodaan ka soo qaadanay araabicatu misaal afrayda tafsiiru aaya waa aayadda tafsiirkeeda aayaddaasoo fii aakhirihi anfaal aakhirkeeda ku sugneed yaa ayuha الnabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almuminiin aayaddaas weeye oo aakirka suuratu anfaal ku jirtay alkhamisatu masalada shanaydaa tafsiiru aayati alaaq suuratu alaaq aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye waman yatawakal cala allah fa huwa xasbu asaadisatu masalada lixaydaa cidamu shani haadihi اlkelima kelimadan oo ah allah wa nicma alwakiil kelimadan arrinkeedu siduu u weyn waa kelimad weyn oo culus maxaa yeele nebi markii dabka lagu ridayey kelmadaasu ku hab laakiin khuraafiyaalku waxay leeyihin sheekh cabdulqaadira ka qabuujeedin dabka ah, saasaa ku qoran manaaqib ruyuudaat rabbaaniya saasaa ku qoran wamaa baradat الniiraan ilaa bidacwat ley nab ah, la qaboojinu leeyahay dabkii nabi ibraahim lagu tuuray ilaa anigu aan idhahay la qabooji ah, ilaahay balaa laga qabooji anaa baryayuu leey anaa u tuugay leey hadda waa shee cabdulqaadirkii shalmaan daraada nabi ibraahim oo nabi muxamed sal اlahu alay aslam ka horeeyo nabi ciise ka horeeya nebi daauud ka horeeya nabi muuse ka horeeya nebi yuusuf ka horeeya dhammaan ka horeeya ay leeyiin waagaasu dabka ka qabuujay ma dab awood inuu qabuujiyo maba jirinba ilaahay ma abuuri waagaas aluqaadi kadiba ilaahay abuur ah, boqolaal sano maaha kumanaan sana udhaxay kadiba ilaahay abuur kumanaan sano kadibaa la abuuray abduqaadir markaasay leeyiin waagaas dabku wax ka qabanay war ma dabkaasa wax laga qaban karo been badana waxaan alle ka baqay wamaa baradat الniiraan ila bidacwati ley saasaa ku qoran fayudaatu rabbaaniya arbaca walba guryaha lagu akrin jiro haddeerna waatan laleeyahay guri walba waa in dib loogu soo nooleeyo soo ma jeedi waxay yidhahdeen waxaa lagu yaqaanaa wax wanaagsan ma baaba'aan si kastoo loola dagaalamo waa soo noolaatay ly fayudaatu rabbaaniya iyo khuraafadii ina qaylaya taasaan ku garanay ma suulin haddeera waxaa weya boorka laga jafay le hadeera boorka laga jafay dib loo soo noolaynaa inay wanaag ahe taasaa kutusaya maa kaana lilaahi daama watasala u ilaahay dartiisa ma baaba'aan uley kawar ma ilaahay dartiis waxaa cabdulqaadir cabdulqaadir aan nabi ibraahim dabka ka damin ma ilahay dartiisa subxaan allah war ilahay dartiis maan ilahay ka cabso maaha waxaas ilahay dartiisa bismi llah waa baabaa maahan ilahay waa ciib goynaya waa bail ah, guri walbaa lagu akri jiray meeqaa guriga hadda lagu akriyo ilahay yaa saas u duleeyey ah, guri walba meeshuu gaasiisnaa qur-aan akra xataa lagaa yeelima arbacada reerkan u timan ah, manaaqibka akri aluley dadan akrin nin joogo hadda joogo oday aa ka sheekeey gurigan ku akrinayo markaasaa la soo halmaama markaasaa l waa so markaasaa la yidhi war aawo kitaabkii waa soo halmaamay sanawarbal reerebel ka doonasa waalatiasa ayad akrisana saalwar dariska reerebel ku orda bal war manaaqibna siiyo saal annaga akrisayna arbaa soo maa maalinta abdulqaadir soo maa meel laga soo qabto markii la waaye tiri qur-aanka kolba iska akri maanta dhibaataa dhacday hadda waa qur-aankii ba kolba iska akri wax kaloo la samay lama arkin maalinkaasaan go-aansaday oon isriir cambuulo ilaaha lehe mar dambe qur-aanka akriya geedka gaaray mar dambe waxa ka akri meeshaasaan uga haray yuguley waa joogaa ninkaa sheekaa adeeruba jooga ma wuxuu gaarayaan inuu yidhi in la yidhaahdo kolba qur-aanka iska akriya maanta dhibaa nagu dhacay yii maaha wax lagu qanacsana qur-aanka de waa kalaamka alle ah, heerkaas waxa gaaray ilaaha qaadira awalna wuxuu yidhi cambuulaan u akrayna waa ogeyn inuu baadilow yahay ila waxa ku yaallaa wax qarsoon ma ahayn ah, wax qarsoon ma ahayn meeshaasaan uga toobad keennay oon ilaahay darsi uga haray ah, meeshaasaan uga to ilaahay toobadii waafaji marka waxaas waa been asaadisatu masalada lixayda cidamu shani haadihi اlkelima waa kelimadan weynankeeda asbuna allah nicma alwakiil wa anaha kelimadaanu qowlu ibraahiima waa nebi ibraahim qowlkiisii wa muxamedin waa nebi maxamed qowlkiisii sala اllahu calayhima wasalam fi shadaa'idi xaaladaha adayga xaaladaha ad adagna ay dhihi jireen xaaladaha ad adag waa kelimadii ay dhihi jireen baabu qowli illaah haadaa midkaanu baabu qowli illaah allah qowlkiisa baabkii ka hadlay wey tacaala allah waa sarreeyaahe ilah wuxuu idhi subxaana afaaminuu ma waxay aamin ka noqdeen makrallaah ilaahay makrigiisa makriga waxaa la yidhaahdaa cadowgaaga inaad dhibaato gaarsiido asagoon ku dareemayn sidaas darteeda fiiriya allah si mutlaqa looguma tilmaamo makri isagoo muqayadaha lagu tilmaama maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa hab makriga marna waa ammaan marna waa cay maadaama aan idhi makri waxaa la idhaha cadowgaaga inaad dhibaato gaarsiido asagoon ku dareemayn marna waa ammaan marna waa cay qof beriia ah oo aan dulmi samayn asagoon ku dareemayn in dhibaato la gaarsiiya waa cay ila waa dulmi ilaahay kaas waa ka dhistahay tan kalena waa maxee qof mujrim ah oo maki maleegaya asagoon iska jirin in la qabtaa waa ammaan ilahay ah, midaas way midda isku tilmaamay midaas way midda isku tilmaamay midaasu isku tilmaamay ilahay wayamkuruuna wayamkur اllah ah, makriyay maleegayaan gaalo ilahayna makriy u maleegaya ah, ayagu waxay isleeyihiin diinka alla cirib gooye mu'miniinta cirib gooya dhibaato gaarsiiya ilaahii weynaana ayagoon iska jirin u qabana iyagoon iska jibin uu qabana afaaminuna waxay aamin ka noqdeen ilaah yidhi makr allah ilaahay ciqaabkiisii makrigiisa falaa ya'manu aamin kama noqdo makr allah ilaahay makrigiisa ila alqowmu qoom maahane qoom alkhaasiruuna khasaaray dad khasaaray kaliya aa ilaahay cadaabkiisa aamin ka noqdo aayaddaas waxay tusaydaa qofka ilaahay cadaabkiisa aan ka baqan qofkaas waa khasaar muumin ilaahay buu ka baqaa cadaabkiisa cadaabka alluu ka baqaa nabiyaalkana ugu alla ka baqid badan muumin ilaahay cadaabkiisuu ka baqaa nabiyaalkana ugu alla ka baqid badan aamin kama noqdaan cadaabka ilaahay qof haddaad aragto dhahaya annaga janna meelay noo taal arrintaydu waa buda gooni u tuman cabsiyu jirto kanqaltaag ma qabno waa qof khasaaray oo tacabkiis ay wey ee qofka ilaahay rumaysan cadaabka allu ka welwela kana baa ila wuxuu ihi subxaana waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluun wa qowlihi tacaala dhe wa qowlihi baabu qowlilaahi tacaala iyo wa qowli ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi waman yaqnatu waman qofkeebaa yaqnatu ka quusta min raxmati rabbihi rabbigiis naxariistiisa ilaa daaluuna dadka baadiyoodeen maahane naxariista ilaahay iyo jannada ilaahay waxaa ka quusta oo kali ah dadka baadiyoodeen dadka baadiyooday dadkaas oo kali ah ayaa naxariista ilaahay ka quusta qof kale naxariista ilaahay kama quusto qof kale naxariista ilaahay kama quusto qof naxariista ilaahay ka quustay oo tii adiga waa kuu dhammaatay naaraad leedahay allah kuu naxariisamaa qofkaas waa qof baadiyoobay ii marka qofka hadduu siraa adiga cadaab shaqo kumni jannaad iska leedahay waa baadiyo waana khasaar hadduu sirada adiga cadaabaad leedahay jannana arki maydidna waa baadiyo maxaa la rabaa inuu ku noolaado bayn alkhawf waraja bayna alkhawf waraja khawfku wuxuu keenayaa cabsidaada hadday cabsi sharciya tahay wax alla waxa cadaabka alla keena inaad ka cararto ood macaasidii ka fogaato bay cabsidaadu saxta rajada aad ilaahay naxariistiisa rajaynaydaana waxay keenaydaa inaad daacada jannada waxa lagu asbaabta u ah ee lagu galo inaad badsato daacada maadaama aad rajaynaydo ilahay inuu kaa aqbalo janno ku geeyo daacaadkaa kuu fududaana rajadu daacaday kugu xambaareen cabsiduna macaasida inaad ka carabtay kugu xambaareen sidaas darteeda shimbirtu siday laba baal u leedahay qofka muuminkaa labada baalu ku socdaa waxay tahay alkhowf waraja inuu cadaab alle ka baqayo oo uu ka cararo ilaahay jannadiisa rajeeyo oo daacada ilaahay badsado haddii mid uu bado every cabsidiisa hadday badato waa kuusana waana baabiyood haddii rajadiisu weynaato cabsidu yaraatana cadaabka alluu ka aamin noqona waana kasaabo labadaas ahlucilmiga gabala waxay dhahdaan naftaadu mar alla markay damacdo macaasi waxa la rabaa cabsidu inay kula weynaato daaca markaad rabto inaad samaydana rajada iyo naxariista ilahi inay kula weynaato si aad daacada inta aad nooshahay saasaad u noolaaneen laakiin haddaad aragto naftaada in la siilayo rajadaa la weyneeyo waa xaalad khatara markaasoo kale addoonkuna wuxuu ilaahay ka malaysta ilaahay siiya markaasoo kale haddaad aragto naftaada in la siilayo xaaladaas rajadaada aad loo weyneeyo cidda aad u martinaydaa waa allah waa alla naxariis badan ha welweli hana cabsan shaydaanku markaasoo kale waa isku dayaa qofka inuu quusiyo si uu ugu qaato maxmo ugu dhinto walwey iyo walbahaar waana marka ay shanlaayaan dadka adduunka macaasida ku noola qofka markaasoo kale rajadu u imaaneen waa qofkii markuu caafimaadka qabay alla caabudi jiray iskama keenkeeni karo qofka kale qof waxa weeyaan siduu ugu jiray dhiig muslim gacanku dhiigle isagoo ah mawdku u yimid ma dhacaydo inuu rajo ku dhinto markaasuu quusan uu leeya allaw yaa i markuu ujeedo in nafta la wado uu leeya yaa i dhiig dambe ma galeen waana toobad keeni lahay ah. qof waxa weeyaan xaaraan cuno ahaa ee maalka islaan cuni jiray neeja ku dhima mayo badanaa ee mar alla marka nafta laga siibayu quus tegaya uu leeya alla uyaa celiye aan hantida islaam iska baxshe oon toobad keenay qofkii heesta iyo muusiqa iyo qurunka dhegihiisa ku badiyey marka qaatumada ay tagto uma badna inuu qaatumadiis hagaagto ee isagoo muusiqa garaacaya nafta uga dhacda sida kuwa badan lagu arka marka qofku wuxuu ku noolaabuu ku dhintaa daacada alle qofka carabkiisa ku badiya carabkiisu daacadaasuu ku dhimanaya Ah, qaatuladiisaasay noqota sida aalibka holaaka waa nuucaas marka waa sidaa qaar ayaa jira ayagu dariiqaas ka lumay oo ahlu tasawufka ka mid ah oo aad u fogaaday oo yidhaahdeen allaah looma caabudo cadaabaan ka baqaya mana loo caabudo jannaan ka raba ee allah waxaa loo caabudaa jacayl waan jecela ah sidaas waa inaad bal waxay yidhahdeen dadka cadaabaan ka baqa alla u caabudaa allah ma caabudaane naarta laba la ilaahay caabudaan ilaahayba ma caabudaan naartaasay ka baqayaan u tukanaya halkaas waa baai waa beenin qur-aanka la beeniy ah, fiiriya dadka ilaahay ammaanay say ahaayeen nabiyaalka ugu sarreeya sooma banu aadam ugu fadl badan ah, inahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat wydcuunanaa raaban warahaba raaban waa maxay damac ay naxariista ilahay damcayaan rahabanna waa maxay cabsi ay cadaabka ilaahay ka cabsanaya ka cararayaan nabiyaalku saas alla caabudi jiri waa nabiyaalkii alle ilaahay muminiinta markuu ammaanaya muxuu yidhi tatajaafa junubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan saas alla caabudaan khawfan min annaar wa damacan ila aljanna saasa alla muminiintu waa noca qofka ka aamin noqda cadaabka alle waa qasaab qofka waxa weeyaan naxariista alle ka quustaa waa baadiyo saasaa loo cabdaa sidaas darteeda ibnu abilcisi sharaxa taxaawiga wuxuu leeyahay isagoo culummada ahlusunnaha ka sooranaa wa qaala bacdu culummada gabalaa waxay yidhahdeen u leeyahy man cabada allaha waxaana u caabudayaa jacayl aan jecelahay oo kalia waa siday sheeganayaan fa huwa indiiq waa munaafican ilaahay baa rumaysnayn indiiq waa qofkaan diinta lahayn ah, ah, hadba dadku la joogu iska diin dhiga waa indiiq haddaad aragto qof le aniga xubi kaliyahan alla caabuday waman cabadahu bilkhawfi waxda qofka allah u caabuda cabsi kaliya qalbigiisa soo geymayd alla kuu naxariisana cabsi markaasuu saas u qalalay cibaadadan fa huwa xaruuriyun waa khaariji waa khawaarijtii xaruuriyu cabsi kaliyu allo caabuda waman cabadahu birajaa qofka rajo kaliyo allo caabuda ole janna meel iska taal ayaan la iga badin markaasuu daacada ku dadaala cabsiyu kuma jirto fa huwa murjiyun waa murji waana firqa daalla murjiada sida khawaarijtu ay firqa daalla u tahay waman cabadahu bilxubi wاlkhawfi wاrajaa qofka ilaahay jacayl u caabuda cabsi uu cadaabkiisa ka cabsana u caabuda rajaynuu naxariistiisa rajayna u caabudaa fa huwa mu'minun muwaxidun waa muumin muwaxid ah waa marka uu sharxayo kelmadda ah ahlu ahlu اlqiblati muslimuuna mu'minuuna ciwaankaas markuu sharxayo halkaasuu ku keenaya wa can ibni cabaasin cabdillaahi bni cabaas waxaa laga wariyey ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam su-ila waxaa la weydiiyey can ilkabaa'iri dunuubta waaweyn dunuubta ahlu sunna waljamaca waxay u qabiyeen kabaa'ir iyo sakaa'ir dunuub aad u waaweynan badan iyo mid ka yarya dunuubta labadaasa loo qaybiya marka nabiga la weydiiyey sal اlahu alيه wasalam kabaa'irta faqaala nabi wuxuu yidhi ashirku billaah waa allahoo loo shariig yeelo walyasu in laga quusto min rawxi illaah allah naxariisiisa walamnu in laga aamin noqdo min makri illaah ilahay makrigiisa ciqaabkiisa waa kaasa marka kabaa'irtay ka mid tahay in ilaahay naxariisiisa laga quusto iyo in ilaahay cadaabkiisa laga aamin noqdo labadaba kabaa'irtay ka mid ah, rawaahu bazaar ayaa wariyey bazaar ibn abi xaatim labadoodaasaa wariyeen sharxaa waa idin dhigayaa sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdaa shabiib ibni bishri ninkaas xoogaa marka culummada gobol way dacniyeen oo way daciifiyeen xaafid ibnu kaiir marka wuxuu leeyahay sanadka nadaraa ku jira sidaas darteeda mawquuf inuu yahay oo qowl cabdullaahi ibni cabbaas yahay sidaasaa u ekaanshada badan sawaab culammada gobolna waa saxiixiyeenoo marfuuc ahaanuu saxiix u وعن بن مسعوud رضي الله عنه قاaل أكبر الكبائر كباa'رta kuwa ugu waaweyn الإشراaك بالله waa allah loo شhariig yeelo waa qول cabdالله بن مسعوud والأمن iyo in laga aamin noqdo min مkr اللah ilahay mkrigiisa iyo cقاabkiisa in laga aamin noqdo waa كباa'رta kuwa ugu waaweyna ka mida والقنوudu in laga quusto min رaحمaة اللah ilaahay naxariistiisoo laga quustaa كباa'رta kuwa ugu waaweyna ka midta wlyasu in laga quusto min rawx ilaahi raxmada ilaahay tabainta ku u waaweyna ka midta rawaahu cabdurazaaq ayaa wariyey sanadkuna waa saxiix sanadkuna waa saxiix fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati acraaf aayaddii suurat lacraaf ku jirtay tafsiirkeeda weeye afa aminuu makr allah falaa yaamanu makr allah ila alqowm alkhaasiruun aلثaaniyatu masalada labaydaa tafsiiru aayat اlxijri suuraة اlxijri aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daluun aلثaaliثatu masalada saddexaydaa shidaة اlwaciidi waa goodiga adaygiisa fii man qofa loo goodiyey amina aamin ka noqday makr allah ilaahay makrigiisa ciqaabkiisa goodi adag ayaa loo goodiyey falaa yamanu makr allah ila alqowm alkhaasiruun araabicatu masalada faydaa shiddat lwaciidi waa goodiga adeegiisa fi lqunuudi quusashada layskugu goodiyey oo ilaah uu yidhi waman yaqnadu min raxmati rabbih ila daluun allah subxana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed